بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع والتسعون can camri bni shucayb camri bni shucayb waxaa laga wariyey can abihi aabihiis wuxuu ka wariyey oo shucayb ah camr ayaa wuxuu ka wariyey can abihi aabihiis oo shucayb ah can jaddihi shucaybna awowgiis wuxuu ka wariyey shucaybkan waa shucayb ibni muxamed ibni cabdillaah ibni camr ibni alcaas haddaba camr ayaa wuxuu ka wariyey aabihiis oo shucayb ah shucaybna wuxuu ka wariyey awowgiis ilan isaga aabihiis waa muxamed awowgiisna waa cabdillaahi ibni camri ibni alcaas aabihiis isagoo yaruu dhintay marka awowgiis cabdillaahi ibni camri ibni alcaas ayaa soo korsaday isaguna hadda wax ka warinaa qaala wuxuu uhi cabdillaahi bni camr bn اlcaas qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wala alihi wasalam nabiga wuxuu yidhi kul cun washrab cab walbas labiso oo xiro watasadaq sadaqayso min gayri sarafin adoo israaf aan samaynin walaa makhiilatin iyo isqaadqaadid la-aanteed rawaahu axmed w abu daawuud wacallaqahu lbukhaari alimaamu lbukhaari xadiiskan isagoo mucallaq ah ayuu saxiixiisa kusoo wariyey hada alxadiidu mushtamilun xadiiskan wuxuu wataa calaa isticmaali lmaali maalka in loo adeegsado fi lumuuri anaaficati arrimaha waxtarka u leh fi ddiini waddunya wa tajanubi lumuuri addaarati sidoo kale wuxuu wataa arrimaha dhib kale in laga fogaado oo sarafka uu ka mid yahay wadalika ana allaha tacaala arrinkaasna wuxuu ku yimid allah sareeye jacala almaala maalka ilaahay wuxuu ka dhigay qawaaman lilcibaad addoommuhu miday ku taagan yihiin oo aysan ka maarmin bihi maalkaas baa taquumu axwaaluhum alkhaasa xaaladahooda khaaska ay ku istaagi iyo walcaamatu midda gudaaneed addiiniyatu xaaladahooda diiniga ah wadunyawiyatu iyo midda addunyo waqad arshada allahu wa rasuuluhu fiihi allah iyo rasuulkiisu dadka waxay ku hanuuniyeen fiihi maalka dhexdiisa waa hanuuniyeen istikhraajan soo saaritaanka qaabka maalka loo soo saaraa wa isticmaalan iyo adeegsiga wa tadbiiran maamulidda iyo wa tasriifan bixinba qaabka loo kasbaa sida loo isticmaalaa maamulkiisa meelaha lagu bixinaa allahi rasuulkiisu waxay ku hanuuniyeen ilaa axsani turuqi wadooyinka kuwa ugu fiican wa anfacihaa ugu waxtarka badan wa axsanihaa ugu wanaagsan caaqibatan ciribta dambe xaalan waqtiga xaadirka ah iyo wa aalan mustaqbalkaba arshada fiihi nabigu sala allahu alayh wala alih wasalam wuxuu ku hanuuniyey ila sacyi in lagu dadaalo fii taxsiilihi soo xasilidiisa fii taxsiilihi soo xasilintiisa bil asbaabi asbaabta almubaaxatina lagu soo xasiliyo mubaaxa ah iyo wannaaficati iyo midda waxtar kale wa an yakuuna dalabu xoolaha raadintoodu jamiilan mid qurxoon waa inuu ahaado laa kasala macahu wehsi uusan la jirin walaa futuura daalna uusan la jirin wala nhimaaka fii taxsiilihi soo xasilintiisana aan lagu daadanin oo aan lagu fogaanin inhimaakan ku fogaansho yukhilu bixaalati linsaani insaanka xaaladiisa wax u dhima wa an yatajanaba min almakaasib almuxaramati aradii'a inuu ka fogaado shaqooyinka xaaraanta ah ee liita huma idaa taxasala haddii maalkii uu soo xasilo saca alinsaanu insaanku wuxuu ku dadaalaa oo laga raba inuu ku dadaalo fii xifdihi ilaalintiisa wa isticmaalihi maalki inuu ku adeegsado bilmacruufi si macruuf ah bilakli washurbi wاlibaas cunitaan iyo cabitaan iyo dharxirasho wlumuur almuxtaaj wlumuuri almuxtaaji ilayha arrimaha loo baahan yahay huwa isagu uu u baahan yahay waman yatasilu bihi iyo cidda isaga xiriirka la leh ay u baahan yihiin ciddaas xiriirka la leh oo ah min zawjatin xaas wa awlaadin caruur iyo wagayrihim iyo dad kale min gayri taktiirin ayadoo aan la ciriirin walaa tabdiirin aanna mubadirnimo aan lagu samaynin oo gacantoo dhan aan la wada fidinin wa idaa akhrajahu lilgayr sidoo kale hadduu cid kale xoolaha siinaa fa yukhrijuhu waa inuu ku bixiyo fi turuqi alatii tanfacu wadooyinka asaga anface waa inuu ku bixiyo xoolaha hadduu sadaqaysana wadooyinka sadaqada ugu fiican waa inuu kula baxo wayabqa lahu hawaabuhaa hawaabkeeduna uu baaqi ahaanaya wa khayruhaa khayrkeeda kasadaqati cala almuxtaaj sida inuu ku sadaqayso qofka baahan oo min alaqaaribi qaraabada ah iyo waljiiraani deriskii wanaxwi wixii la mid ah wakalihdaa-i inuu hadiyeeyo iyo wadacawaat iyo is dadka loo wacaa oo guriga loogu yeeraa inta cunto loo sameeyo allatii taasoo jara alcurfu biha curfigu ku dureersaday oo intuu guriga cunto ku sameeyo uu dadka ugu yeero oo u yihaahdo hala yimaado wa kullu dalika mucallaqun kaasoo dhan wuxuu ku xiran yahay laakiin bicadami اlisraafi inaan xadka la dhaafin wa qasdi اlfakri iyo inaan loola jeedin faan iyo wlkhuyalaa'i isqaadqaad kamaa qayadahu fi hada alxadiid sida nabigu xadiiskan uu ku qayday oo u yihi min gayri sarafin walaa makhiila wa kamaa fii qowlihi sida ku jirta aayadda ilaahi uu leeyay waladiina idaa anfaquu kuwa hadday xoolo bixinay lam yusrifuu israafka aan samaynin walam yaqturuu ciriiri aan ka dhigin wa kaana uu ahaado infaaqoodu qawaaman mid u dhexeeya bayna dalika labadaas lasoo sheegay fa haadaa huwa alcadlu kani waa cadaaladda fii tadbiiri lmaali ee maalka maamulkiisa ku saabsan an yakuuna qawaaman bayna ruba rudbatay albukli waatadbiir waa inuu ahaado mid u dhexeeya labada rudbo oo ah bakhiiltinimada iyo xoolaha iska bixintooda wbidalika taquumu lumuuru arrimuhu kaasay ku toose watatimu ay ku taab noqonee wamaa siwaa haadaa wixii intaas ka soo haray fa ismun wa darar waa dembi waana dhib wa naqsun fi lcaqli walxaal waana nuqsaan qofka caqligiisa ku jirta iyo xaaladiisa ku jirta wallahu aclam alxadiidu alkhamis wtiscuun can abi darin radi allahu canhu qaal qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah ara-ayta arajula balka waran nin yacmalu alcamala min alkhayr oo samaynaya camal khayr ah wayaxmaduhu annaasu dadkuna asaga ay ku ammaanayaan calayhi calaa dalika alcamal alkhayri camalkaa khayriga ah ay ku ammaanayaan ow ama yuxibuhu annaasu calayhi dadku ay camalkaas khayrka ah ku jeclaanayaan balka waran istustuska miyay ka mid tahay camalkiisii waxba u dhime qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi waala wasalam tilka taas oo ah ammaanitaanku dadka ay ammaanayaan oo camalka khayrka ay ku ammaanayaan isagoo aan ula jeedin halagugu ammaano ama jacaylku dadka ay ku jeclaanaya camalka khayriga ah caajilu bushra almu'min qofka mu'minka ah bishaaradiisii mideedii degdegaysay waaye waa bushra almu'min oo caajilo ah rawaahu muslim akbara salى اllahu عalayhi wعalى alihi waslama fi hada اlxadiid nabigu xadiiskan wuxuu ku sheegay ana aathaara alacmaali اlmaxmuuda acmaasha la mahadiyey raadadkeeda almucajala ee lasoo dedejiyey annaha min albushraa inay bishaarada ka mid tahay ayuu nabigu sheegay sala allahu calayhi waali wasalam fa ina allaha wacada awliyaahu ilaahay owliyadiisa wuxuu u ballan qaaday wahum owliyadaas almu'minuuna almuttaquun waa mu'miniinta asaga ka dhowrsadee bilbushraa bishaaro ayuu u ballan qaaday fii haadihi alxayaa noloshan dhexdeeda iyo wa fil aakhirati aakhiro dhexdeeda wuxuu u ballan qaaday bishaaro waxa uu tilmaamaana waa qowluhu tacaalaa lahum lbushraa fi lxayaati dunya wa fi laakhira wاlbishaaraةu alkhabaru aw اlamru saaru waa warka kaa farxiya ama arinka kaa farxiya aladii yacrifu bihi alcabdu kaasoo addoonkuu ku aqoonsanaa xusna caaqibatihi ciribtiisa dambe inay wanaagsan tahay oo uu wanaag ku dhiman doono wa annahu min ahli sacaad ahlu jannaha inuu ka mid yahay wa anna camalahu camalkiisana maqbuulun in la aqbalay amaa fi laakhirati aakhira miya fahiya albishaaratu waa in loogu bishaareeyo birida allaahi wa hawaabi raalli ahaanshaha ilaahay in loogu bishaaro iyo thawaabkiisa wannajaati min gadabihi wa ciqaabihi iyo caradiisa iyo ciqaabkiisa inuu ka badbaadaa cinda almowti marka uu dhimanaa wa fi lqabri iyo qabriga dhexdiisa wa cinda alqiyaami ila albacthi iyo soo bixinta marka loo istaagaho dadka qubuurtooda ay ka soo baxayaan yabcathu llahu licabdihi almu'min fi tilka almawaadic meelahaas aan soo sheegnay addoonkiisa mu'minka allah wuxuu usoo diraa bilbushraa bishaaro calaa yaday lmalaa'ika malaa'igtana loogu soo dhiibaa kamaa takaaharat bidalika nusuusu lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada nusuusteedu sida arrinkaas ay u farabadiday oo iyadoo fara badan ay ugu jirto waya macruufatun waana la yaqaanaa wa ama albishaaratu fi dunyaa adduunyada dhexdeeda bishaaradeeda miya allatii yucajiluha allaahu bishaaradaas oo ilaahay usoo dedejinaa lilmu'miniin namuudajan ayadoo tusaale ah wa tacjiilan lifadlihi iyo allaha fadligiisa soo hormarin uu soo hormarina wa tacarufan lahum bidalika iyo allah waxaas ay sameeyeen aqoonsi uu aqoonsana wa tanshiidan lahum cala alacmaali acmaasha ay sameynayaan inuu ilaahay ku firfircooni gelina fa acamuhaa midda ugu caamsan waxay tahay bishaaradaas fi dunya towfiiquhu lahum allah inuu mu'miniinta waafajiyo lilkhayri khayrka wa cismatuhu allah inuu ka badbaadiyo lahum mu'miniinta min ashari sharta kama qaala sala allahu alayhi wala alihi wasalam sida nabigu yihi amaa ahlu sacaadati fayuyasaruuna licamali ahli sacaada dadka ahlu ah waxaa loo fududaynaa camalka ahlu jannaha ah fa idaa alcabdu yajidu acmaala alkhayri muyasaratan lahu addoonku haddii uu arkaa oo uu dareemaa acmaasha khayrku inay u sahlan tahay musahalatan calayhi inay u fududahay wayajidu nafsahu maxfuuda bixifdi illaah uuna dareemaa naftiisa inay tahay mid la xifdiyey xifdinta ilaahay ilaalinta ilaahay can ilacmaali lagana ilaalin acmaasha alatii tadurhu dhibka u keene kaana haadaa kani wuxuu ka mid yahay min albushra bishaarada alatii taasoo yastadilu biha almu'minu mu'minku uu daliishana calaa caaqibati amrihi arrintiisa ciribteeda dambe faina allaha akramu lakramiin wa ajwad lajwadiin allah inta deeqsiga waa kan ugu deeqsisan inta sakhiga waa kan ugu sakhisan waida ibtadaa cabdahu bilixsaani addoonkiis ilaahay ixsaan hadduu ku bilaabo atamahu ixsaankaas ilahay waa u dhamaystiraa fa acdamu minatin wa ixsaanin gallad iyo ixsaan midka ugu weyn yamunu bihi calayhi ilaahay kaas uu ku galladaysanaa addoonka korkiisa ixsaanuhu allah waa ixsaankiisa addiiniyu ee diiniga ah fa yusaru lmu'minu mu'minka ah waa lagu farxinaa waa ku farxaa bidalika arrinkaas waa ku farxaa fa yusaru lmu'minu mu'minka bidalika arrinkaas waa uu ku farxaa akmala suruurin farxad mid ugu weyneed shuruurin biminat illaahi calayhi biacmaali lkhayr farxitaan uu ku farxa ilaahay inuu ku galladaysto acmaasha khayrka wa taysiirihaa ilaahay inuu u fududeeyey lianna acdama calaamaati aliimaan iimaanka calaamadihiisa midda ugu weyn maxabatu lkhayr waa khayrka jacaylkiisa iyo waraqbati fiihi iyo jacaylkaas rabooshada la raboonaa wasuruuri bificlihi iyo sidoo kale wuxuu ku farxaa samaynta uu sameeyey wa suruurin thaanin farxad labaadna wa suruurin thaanin farxad labaadna waxay tahay bidamacihi shadiid rajayntiisa aadka u daran oo uu damca fii itmaami illaahi nicmatahu ilaahay nicmadiisa caleyhi korkiisa inuu ku dhammaystiro wa dawaami fadlihi fadligiisa inuu daa'im noqdo labadaas farxadood ayaa wuxuu leeyahay addoonka mu'minka ah uu ku farxa ixsaanka ilaahay marka hore wuxuu ku farxaa allah inuu waafajiyey camalkaas khayriga ah oo ilaahay u fududeeyey oo ilaahay uu jeclaysiiyey mar labaadna wuxuu ku farxaa inuu ilaahay u dhammaystiri doono caaqibadiisana khayr uu ka dhigi doono wa min dalika kaas waxaa ka mid ah maa dakarahu nabiyu sala allahu alayhi waala ali wasalam nabigu wuxuu ku sheegay fii hada alxadiidi xadiidkan idaa camila alcabdu camalan min acmaali alkhayr addoonku hadduu sameeyo camal oo acmaasha khayrka ka mid ah wa khusuusan al aathaaru asaalixa gaar ahaan aathaarta iyo raadadka wan wanaagsan oo ula jeedo wixii waqaf ah iyo walmashaariicu alkhayriya iyo mashaariicda khayrka ah alcaamati nnafci oo waxtarkeedu uu caam yahay oo khaas uusan ahayn watarataba calaa dalika arrinkaasna uu ka dhasho maxabatu nnaasi dadka jacaylkiisa lahu asaga ay jeclaadaan camalkaas acmaasha khayrka ka mid ah oo uu sameeyey a waxaa ka dhalatay dadku inay ku jeclaadaan wa hanaa'uhum ammaanitaankooda calayhi addoonkaas ay ku ammaanaan camalkaas khayrka ah wa ducaa'uhum lahu iyo ducaynta ay u ducaynayaan kaana haadaa kaasi min albushraa kaana haadaa midkaani min albushraa bishaaradii buu ka mid yahay ana hada alcamala min alacmaali almaqbuula camalkaas addoonkaasi uu sameeyey oo dadku ay ku ammaaneen oo ay ku jeclaadeen inuu yahay camal maqbuula oo ilaahay ka aqbalay allatii jacala allahu fiiha khayra wa baraka acmaashaas oo ilaahay khayr iyo barako dhexdeeda uu yeelay wa min dalika waxaa ka mid ah hanaau lxasana maanta wanaagsan fa ina kahrata hanaa'i lmu'miniina cala alcabdi ammaanta faraha badan oo mu'miniintu addoonka ay ammaanaan shahaadatun minhum waa markhaati xaggooda ka ahaaday lahu asagay markhaati u tahay inuu mu'min fiican uu yahay waalmu'minuuna shuhadaau llahi fii ardihim mu'miniintuna waa markhaatiga ilaahay ee dhulkiisa jooga wa min dalika ru'ya saalixa waxaa ka mid a ah riyada fiican yaraaha almu'minu addoonka mu'minka ah uu ku riyoonaa oo u turaa lahu ama loogu riyoonaa faina ru'ya saalixa riyada fiican min almubashiraati kuwa addoonka u bishaareeya ayay ka mid tahay wa min albushraa waxaa ka mid ah an yuqadir allahu cala alcabdi allah inuu addoonka u qadaro taqdiiran qadaritaan yuxibuhu addoonku uu jecel yahay ow yakrahu ama u naca wayajcalu dalika taqdiira ilaahayna taqdiirkaas qadaritaankaas wuxuu ka dhigaa qadahaas wasiilatan ilaa salaaxi diinihi mid uu adoonku ku gaaro diinkiisa hagaagi hagaajintiisa wa salaamatihi iyo badbaadadiisa addoonku mina shar uu ka badbaado ayaduna bishaaraday ka mid tahay addoonku in la toosiyo markii xoogaa uu qalloocdaba ilaahay inuu qadaro inay musiibo iyo wax lamid ay ku dhacaan kadibna la xusuusiyo waxaan ku dhacay inay ka mid yihiin wixii asagu uu samaystay ayada laftigeed waa bishaaro ilaahay addoonka inuu toosinaa oo uu khayrka la rabo ayay ayay daliil u tahay wa anwaacu aldaafi ilbaari subxaanahu wa tacaala allaah ludfigiisa iyo turiddiisa noocyadiisa laa tucaddu lama tiri karo walaa tuxsa lama koobi karo walaa takhduru bilbaali qalbigana kusoo dhici mee walaa taduuru fi lkhayaal qalbiga dhexdiisana maskaxdana kuma wareegi karto wax qalbiga kusoo dhacaa ma aha ayuu ula jeedaa wallahu aclam alxadiidu sadis wasituun can cabdillaahi bni camrin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waala wasalam nabiga wuxuu yihi rida allahi fii rida lwaalideyn raalli ahaanshaha ilaahay wuxuu ku dhex jiraa labada waalid raalli ahaanshahooda wa sakhatu llahi allah caradiisu fii sakhati lwaalideyn labada waalid caradooda ayay carada ilaahayna ku dhex jirtaa oo macnaheedu uu yahay labada waalid hadday kuwa caroodaanna caradii ilaahay korkaagay ahaatay hadday raalli kaa yihiinna raalli-aanshaha allah ayaa haysataa akhrajahu tirmidiy wasaxaxahu ibnu xibaan walxaakim hada alxadiidu daliilun xadiiskan wuxuu daliil u yahay calaa fadli biri lwaalideyni wa wujuubihi labada waalid ee ku dhashay baari ahaanshahoodu fadliga uu leeyahay inuu waajib yahay wa annahu sababun iyo biru lwaalideyn inuu sabab u yahay lirida llahi tacaala raalli aanshaha allah wa cala taxdiiri sidoo kale wuxuu daliil u yahay in laysaga digo min cuquuqi lwaalideyni labada waalid oo lagu caasiyo iyo wa taxriimihi inuu xaaraan yahay wa annahu sababun lisakhat illahi iyo inuu sabab u yahay carad ilaahay walaa shaka ana hada min raxmat illahi bilwaalideyni walawlaad shaki kuma jiru u arrinkan inuu yahay naxariis ilaahay u naxariisana labada waalid iyo caruurta intaba id bayna alwaalidayni wa owlaadihim id bayna alwaalidayni wa owlaadihim maxaa yeele labada waalid iyo caruurtooda waxaa u dhexeeya min alitisaali xiriirka xaggiisa ah maa laa yushbihu wuxuusan shabihi karin ousan u ekayn shay-un min asilaati wax ka mid ah xidhiirada walirtibaatu alwathiiq isku xirnaanshaha adag walixsaanu min alwaalideyn iyo ixsaanka labada waalid ka ahaaday alladii laa yusaawiihi ixsaankaasoo laa yusaawiihi uusan u dhigmin ixsaanu axadi min alkhalqi makhluuqa axad ka mida ixsaankiisa labada waalid ixsaanka ay kuu sameeyeen qof makhluuqa ka mida oo kuu samayn karaay ma jiro watarbiyatu almutanawica tarbiyada kala duduwan oo waalidku carruurtooda ay tarbiyeynayaan wa xaajatu alawlaadi diiniyati waadunyawiyati ila alqiyaami bi hada alxaqi almuta iyo caruurtu inay u baahan yihiin diin ahaan iyo adduuny ahaanba xaqan waalidku uu ku leeyahay ee waajibka inay u istaagaan wafaaan bilxaqi oofin xaqii ay oofinayaan waalidku uu ku lahaa waiktisaaban lithawaabi iyo shaqaysi ay shaqaysanayaan ajir oo ilaahay ka shaqaysanayaan wa tacliiman baritaan liduriyatihim caruurtooda ay barayaan an yucaamiluuhum caruurtu inay ayaga ula dhaqmaan bimaa caamaluu bihi waalidayhim labadooda waalid siday ula dhaqmeen walirtibaadu lwathiiqas marka waa mubtada khabarkii marka waa kanaa haadihi lasbaabu asbaabtan iyo wamaa yatafaracu canha wixii ka farcama muujibun wuxuu keenay lijacli ridaahumaa labada waalid raalli ahaanshahooda in laga dhigay maqruunan mid ku xidhan birida allaahi raalli ahaanshaha ilaahay wa diduhu midkaas lidkiisana bididihi lidkiis ayuu ahaadayo caradoodana waxaa lagu xihay carada ilaahay wa idaa qiila haddii la yidhaahdo famaa huwa albiru muxuu yahay baarinimada aladii birigaasu amara allahu bihi allah uu amray iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa baarinimada waalidka loo sameynaa maxay tahay su-aashaas haddii la keeno qiila waxaa laleeyahay oo looga jawaaba qad xaddahu allahu baarinimadaas ilaahay wuu qeexay wa rasuuluhu rasuulkiisu bixaddin qeexitaan macruufin la yaqaano oo qof kasta uu garan karo wa tafsiirin iyo tafsiir yafhamuhu uu fahmi karo kullu axadin qof kasta fallaahu tacaala allah sarreeyey adlaqa alamra wuxuu idlaaqay amritaan lays amra bilixsaani ilayhima labadoodaas in ixsaan loo sameeyo wa dakara bacda alamhilati ilaahay wuxuu sheegay tusaalada qaar ka mid ah allatii taasoo hiya iyadu ah unmuudajun tusaale min al ixsaan ixsaanka tusaale ka mid a ah, qeyb ka midna ilaahay waa noo sheegay fa kullu ixsaanin ixsaan kasta qowliyin oo hadal ah aw ficliyin ama ficil ah aw badaniyin ama jir ah bixasabi axwaali alwaalidayni waalwaqti waalmakaan bixasabi axwaali alwaalideyn labada waalid axwaashooda hadba sida ay tahay ayuu ku xiran yahay waalwaqti waalmakaan iyo waqtiga la noolyahay makaanka la noolyahay ayuu ku xiran yahay fa ina haadaa kaasi huwa albiru waa baarinimuu yidhi wa fii hada alxadiidi waxaa ku jirta dikru gaayati lbiri wa nihaayatihi baarinimada meesha u dambeyda iyo yoolkeeda sheegitaankiisa allatii taasoo gaayadaasu hiya iyadu arida alwaalidiin labada waalid inay raali noqdaan falixsaanu muujibun wa sabab ixsaanku waa mid wax waajibiya waana sabab wa ridaa raali ahaanshuhuna atharun waa raad wa musababun waana musabab uu leeyahay ixsaanka waa sabab ixsaankaas marka waxaa ka dhasha labada waalid inay raalli noqdaan raalli ahaanshoodu marka waa musabab ixsaankiina waa sabab sidoo kale waa muujib waxbuu keenaa ixsaanku wuxuu keenay ee raadka ah ee ka dhashayna waxay noqdeen rida waalidiin labada waalid inay ka raali noqdaan waladkoodii fa kullu maa arda alwaalidayni min jamiici anwaaci almucaamalaat alcurfiyati mucaamalaadka dadku uu yaqaano noocyadeeda oo dhan wixii kamid mid labada waalid raaligeliya wa suluuki kulli tariiqin iyo wado kasta maritaankeeda wa wasiilatin wado kasta turdiihimaa oo labadooda raaligeline wa suluuku kulli tariiqin iyo tariiq kasta maritaankiisa wa wasiilatin iyo wado kasta turdiihimaa oo labada waalid raaligeline fa inahu daakhilun fi lbiri baarinimada ayuu soo hoosgelaa kamaa ana alcuquuqa sida caasinimaduba ay u tahay kullu maa yusqituhumaa wax kasta oo labadooda ka caraysiiya min qowlin oo hadal ah oo ficlin ama fal ah walaakin dalika se ahaatee arrinkaas muqayadun bitaaca wuxuu ku xiran yahay taaco kullu maa yusqituhumaa min qowlin oo ficlin marka leeyahay waalidku wuxuu ka caroonaa waxaa dhici karta wax ilaahay raalli ka yahay rasuulkiisu raalli uu ka yahay inay yihiin baa dhici karta waalidka yaan laga caraysiinin marka la leeyahay haddaba waa wixii daaca ku xiran waaye waa inaysan waxaasi macsi aysan ahayn waalidku wuxuu u caroona inay macsi tahaa dhici kartaa haddii waalidku wuxuu u caroona ay macsi ay tahay la dhihi maayo waladkii waa caaqun liwaalidayhi maxaa yeelay inta isagu uu awoodo oo baarinimaa wuu sameeyey laakiin markay u simantay inuu allah ka caraysiiyey labada waalid inuu ka caraysiyo ayuu labadii waalid ka caraysiiyey mataa tacadara cala lwaladi waladka markii ay ku adkaato irdaau waalidayhi labadiisa waalid inuu raali geliyo ilaa biisqaati illahi ilaahay inuu ka caraysiiyo maana si kale uu ku raaligelin waayo wajaba taqdiimu maxabatullaahi maxabada ilaahi waa in la hormariyo calaa maxabati lwaalideyn labada waalid maxabadooda wa kaana lowmu eedana waxay ahaanay waljinaayatu dembigaas min alwaalidayn labada waalid xaggooday ka ahaatay eedaasna ayagaa iskale dembigaasna xaggoodu ka yimid falaa yaluumaani labadoodu eedayn maayaan ilaa anfusahumaa naftooda maahan cid kale eedayn maayaan wa fii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku jirta ihbaatu sifati aridaa sugitaanka la sugaa sifada raalli ahaanshaha iyo wasakhati iyo sifatu sakhat sugitaankeeda lilaahi allah loo sugaa wa ana dalika kaas oo ah sifatu ridaa mutacaliqun inuu la xiriiro bimaxaabihi waxa ilaahay uu jecelya wa maraadii wuxuu raalli ka yahay sifatu ridaa waa sifo ka mida sifaatka ilaahay ayna tahay in la sugo kitaabkana kusoo aroortay sunnada nabigana sala allahu calayhi waala slam kusoo aroortay ta-wiilna uma sabab sababkeena in la awiilana meesha ma taalo allah marka waa raali noqdaa wuxuu ka raali noqonaana waa wax uu jecel yahay ama camal ha noqdo ama addoon ha noqdo faallahu tacaala yuxibu awliyaahu ilaahay owliyadiisa waa jecel yahay wa asfiyaahu kuwuu doortay wayuxibu man qaama sidoo kale ilaahay waa jecel yahay qofkii u istaagay biaacatihi iyo wa aacati rasuulihi wahada min kamaali wa hada min kamaali kana wuxuu ka mid yahay dhammaystirnaantiisa iyo wa xikmatihi wa xamdihi wa raxmatih wa ridaahu wa sakhatuhu allah raali ahaanshihiisa iyo caradiisa min sifaatihi almutacaliqa waxay ka mid yihiin sifaatkiisa la xiriira bimashiiatihi wa qudratihi mashiiadiisa iyo qudradiisa ayay la xiriiraan tilmaamaha noocaasi sifaatkaasna waxaa ka duwan sifaadka aan mashiicadiisa iyo qudradiisa aan ku xirnayn oo lxayaa ay ka mid tahay waalcismatu fii dalika arrinkaas badbaadkiisuna wuxuu yahay annahu yajibu cala almu'min addoonka waxaa waajib ku ah an yuhbita inuu sugo maa ahbatahu allahu linafsi wixii ilaahay naftiisa u sugay wa ahbatahu lahu rasuuluhu rasuulkiisuna uu sugay oo min sifaati alkamaali kamaalka sifaadkiisa ah adhaatiyati ee daatada ku saabsan iyo walficliyati iyo midda ficilka ku saabsan calaa wajhina uu sugo yaliiqu bicadamati illaahi cadamada ilaahay u cuntanta iyo wa kibriyaa'ihi iyo weynidiisa iyo wa majdihi sharaftiisa wayaclama waa inuu ogaado ana allaha laysa lahu nidun ilaahay mid u dhigma inuusan lahayn walaa kuf-un iyo mid kuf u ah walaa mahiilun iyo mid lamida fii daatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalihi wallahu aclam